alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed qaala alimaamu الnawowiy raximah اllah wqad istaxaba bacdu اlculamaaءi an yustaftaxa majlisu xadiisi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslama wayukhtama biqira'ati qaari'in xasani الsawti ma tayasara min alqur'an waxay jeclaysteen culammada qaarkood in lagu furfurto xadiiska rasuulka sala allahu calayh wasalam majliska lagu sheegaayo ee lagu warinaayo sala allahu calayhi wasalam wa yukhtama laguna khatimo biqiraa'ati qaari'in qaari qur'aanka akhrinaya qiraa'adiisa ama akhrintiisa waa in lagu furfurtaa laguna dhammeeyaa oo lagu khatimaa qiraa'adaa uu qaarigu akhrinayo qaarigaasoo xasani sawti codkiisii wanaagsan yahay uu akhrinaayo maa tayasara min alqur'aan qadarka fududaada ee qur'aanka ka mida in lagu furfurto laguna khatimo bay culammadu jeclaysteen culammada qaarkood suma innahu yenbagii lilqaari'i fii hadihi almawaatini an yaqra'a maa yaliiqu bilmajlisi wa yunaasibuh intaa dabadeed waxa u habboon qaariga qur'aanka akhrinaya fii haadihi almawaatini meelahaas akhrinaayo qur'aanka oo majaalista ku furfuranaya an yaqra'a maa yaliiqu bilmajlisi inuu akhriyo waxa ku habboon majliska wa yunaasibuhu waafaqayo munaasibka u ah wa an takuuna qiraa'atuhu waxaa kaloo haboon inay noqoto akhrintiisu min aayaati alkhawfi waalrajaa aayadaha cabsida ku saabsan iyo rajada ku saabsan in cadaabka ilaahay laga baqo naxariista ilaahayna la rajeeyo aayadaha ka warramaya inay qiraa'adu ku saabsanaato ayaa fiican waalmawaacidi iyo aayadaha ku saabsan waanooyinka wa tasyiidi fidunya iyo ka saahidiinta adduunyada laga saahidinaayo oo inay adduunyada ka saahidaan oo inay adduunyada isku mashquulin ee aakhiro qaabilaan aayadaha markaa sheegaya in lagu furfurtaa fiican wa waatargiibi fi alaakhira iyo aayadaha ku saabsan jeclaysiinta aakhiro la jeclaysiinayo wa ta'ahubi laha iyo in loo diyaargaroobo aakhiro wa qisari alamal iyo in la gaabiyo yodidiilada waa makaarim alakhlaaq iyo akhlaaqda iyo dabeecadaha kuwooda wanaagsan aayadaha ka warramaaya inay ku saabsanaataa fiican wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa ahlucilmiga qaarkood agtooda mustaxab inay ka tahay majliska xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam lagu warinaayo axaadiista nebiga lagu akhrinaayo in laga horraysiiyo qiraa'a qur'aan la akhriyo laguna khatimo culamo badan baa sidaa sheegi jirtay kutubta culuumulxadiiska ama mustalaxulxadiiskuna waa ka warramaan mawduucaas oo culamo badanoo muxadisiinah oo culammadii salafka ka mida ayaa laga soo naqliyey majliska xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ay kaga warramayaan ee axaadiista ku werinayaan inay qiraa'o ka hormarin jireen qur'aan la akhriyo oo lagu furfuran jiray qiraa'adaas kutub badanoo mustalaxina waa qoraysaa culammada mucaasiriinta bacdi ka midi oo culammada kibaarta ah ka midi waxay yidhahdeen in saa la sameeyo waa bidcu ha yeeshee waxaa jirta aasaar laga soo warinaayo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam oo inay asxaabta nebigu sala allahu alayh wasalam kaana ida ijtamacuu wa tadaakaruu alcilma qara'uu suuratan min alqur'aan asar saa lagu soo wariyaa jira culammada qaarkoodna asarkaa ay quweeyeen markaa saxaabada qaarkood inay samayn jireen xilliyada qaar inay sidaa ku furfuran jireen majliska cilmiga inay ka hormarin jireen qiraa'o maha shay dawaamoo mar walba ay saa samayn jireen laakiin xilliyada qaarkood inay sidaa samayn jireen ayaa lagu xambaaraya waxaa dhici karta in lagu xambaaro qowlka culammada qaarkood ay sheegayaan oo leeyihiin waa bidco dawaamka la daa'imee la iltisaamo inay uga jeedaan waa ilaa dee asal bay leedahay sidaas aawadeed wax bidca looga dhigaa meesha ma taal marka calaa kulli xaal xilliyada qaarkood waa lagu furfuran karaa in qiraa'a laga hormariyo qur'aan la akhrinaayo majliska in lagu furfurto wax dhibina kuma sugna in xilliyada qaarkood sidaa la sameeyo xilliyada qaarna haddii aan la samayn waayo xilliyada qaarna la sameeyo wax dhibi kuma sugnaan haddii laakiin lagu furfuranaayo waxa sii habboon bay yidhahdeen culammadu aayaadku waa inay wacdi ku saabsan yihiin iyo targhiib iyo tarhiib cabsigelin iyo rajogelin iyo makaarimul akhlaaq iyo geerida in la xasuusinayo iyo aakhiro inay u diyaargaroobaan in la xasuusinaayo ashyaada noocaasa aayaad ka warramaaya inay yihiin baa sii fiican faslun yenbagii lilqaari'i ida ibtada'a min wasdi asuurati aw waqafa calaa gayri aakhiriha an yabtadi'a min awali alkalaami almurtabiti bacduhu bibacdin waxaa u habboon baa shiikhu yidhi qaariga qur'aanka akhrinaaya markuu bilowdo min wasdi suurati suuradda bartankeeda uu ka bilowdo aw waqafa calaa gayri aakhiriha ama isku taago aakhirka suuradda meel ahayn oo suuradda aanu dhammayne dhexdeeda isku taagayo an yabtadi'a min awali alkalaami almurtabiti bacduhu bibacdin inuu ka bilaabo hadalka awalkiisa hadalkaasoo qaarkiiba qaarka kale uu ku xidhan yahay oo an yaqifa cala intihaa'i alkalaami almurtabiti iyo inuu isku taago dhammaadka hadalka isku xidhan inuu isku taago ayaa fiican walaa yataqayada waxaa kaloo haboon inaannu isku qaydin oo isku xidhin bilacshaari toban tobanka inuu isku taago oo toban aayadood markuu akhriyo halkaa uu ku joogsado walaajzaa'i jusaska inuu isku taago waa inaannu isku qaydin oo isku xidhin oo halkani waa jisa isku taag waa inaannu odhan ama halkani waa toban aayadood baa buuxsamay ee isku taag waa inaannu odhan fa innaha qad takuunu fii wasti alkalaami almurtabiti waayo waxaa dhici karta inay toban tobankaasi noqoto ama jusaskaasi ay noqdaan hadalka bartankiisa hadalkaasoo isku xidhan inay dhexdhacdaa dhici karta kaljus'i aladii fii qowlihi tacaala sida juska ku sugan hadalku allah uu yidhi waalmuxsanaatu min annisaa'i wa fii qowlihi tacaala iyo hadalkiisa waa allah yidhi ee juska ku sugan oo kale weeye wamaa ubari'u nafsii wa fii qowlihi tacaalaa iyo hadalkiisa allah yidhi juska ku sugan oo kale weeye fama kaana jawaaba qowmihi wa fii qowlihi tacaala waman yaqnut minkuna lilaahi warasuulih yacnii juska ku sugan hadalka uu allah yidhi waman yaqnut minkuna lilaahi warasuulih yacnii halkaasoo kale weeye wa fii qowlihi tacaala iyo sida juska ku sugan weeye hadalku allah u yidhi wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min aلsamaa wa fii qowlihi tacaala iyo sida juska ku sugan weeye hadalku allah u yidhi ilayhi yuraddu cilmu الsaaca wa fii qowlihi tacaala iyo sida juska ku sugan weeye hadalku allah u yidhi wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu wa fii qowlihi tacaala iyo sida juska ku sugan weeye fii qowlihi tacaala hadalkiisa uu allah yidhi qaala famaa khatbukum ayuha almursaluun yacnii mawaadicdaa uu sheegay dhammaantood hadalka ka horreeya juska iyo hadalka ka dambeeya waa isku xidhan yihiin maadaamay isku xidhan yihiin juska in la ysku taaga maaha ee sida fiicani waa in inta isku xidhan ee la wada akhriyaa oo maqtaca isku xidhan marka la dhammeeyo la istaagaa wa kadalika alaxzaabu saasoo kaley xisbiyadu ahaadeen oo xisbiga qur'aanka marka la akhrinayo jiski wuxuu ka kooban yahay laba xisbi xisbiguna wuxuu ka kooban yahay afar rubuc ayuu ka kooban yahay siddeed rubuc xisbi buu ka kooban yahay marka xisbigu wuxuu noqonayaa jisbarhkii jisbarhkii ayuu noqonaya marka axsaabtuna waa saasoo kale xisbiyada qur'aanku ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa oo allah yidhi oo kale wadkuru اllaha fii ayaamin macduudaat jiska labaad halkuu ka kala badhmo ee ayaa waxa ay tahay wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat xisbiga labaad halkuu ka bilaabmayo wey ee juska labaad ka mid a ama awalka qur'aanka haddii laga soo tiriyana xisbiga afraad buu noqonaya marka hadal isku xidhan ayaa xisbigii dhex dhacay wa qowlihi tacaala iyo sida hadalkiisa u allah yidhi weeye qul aunabi'ukum bikhayrin min daalikum kaasina waxa weeye jiska saddexaad alkuu ka kala badhan yahay oo xisbigiisa hore iyo xisbigiisa labaad alkuu ku kala qaybsamaa qul aunabi'ukum weey marka iyadoo xisbi ah haddana hadalkan xisbiga ka dambeeyaa waa ku xidhan yahay hadalka ka horreeya fa kullu haada wa shibhuhu yenbagii an laa yubtada'a bih fakullu kullu haada wa shibhu kaa dhammaantii iyo waxa shabbahee la midka aba yembaqii waxa habboon anlaa yubtada'a bihi inaan laga bilaabanin oo qiraa'ada aan laga bilaabin ayaa habboonoo fiican walaa yuuqafa calayh waxa kaloo habboon inaan la ysku taagin oo aan la odhan halkani waa xisbiya isku taag halkani waa jisa isku taag ee hadalka isku xidhan in la wada akhriyo baa fiican oo la israaciyo fa innahu mutacalliqun bimaa qablahu waayo kaa la soo sheegay mutacalliqun bimaa qablahu wuxuu ku tacalluqaa oo ku xidhan yahay waxa ka horreeya ayuu ku xidhan yahay waxa jiska ka horreeya ama waxa xisbiga ka horreeya ayuu ku xidhan yahay walaa takhtaranna bikafrati alfaaciliina lahu min alquraa ha ku kadsoomin baa sheikhu yidhi ha ku kadsoomin ha ku kadsoomin bikasrati alfaaciliina lahu cidda samaynaysa inay tiro badan tahay oo xisbiga isku taagaysa ama jiska isku taagaysa inay fara badan tahay oo aan eegaynin macnuhu siduu isugu xidhan yahay ee eegaysa xisbinimada yacni halkan inuu xisbi qur'aan yahay ama halkan inuu jus qur'aan yahay taasun cidda eegaysa ee halkaa isku taagaysa ama halkaa ka dambaysa ka bilaabaysa farabadnida ay fara badan tahay ha ku kadsoomin faaciliintaasoo min alquraa'i ka mida quraada aladiina kuwaasoo laa yuraacuuna haadihi alaadaab kuwaasaan ilaalinaynin aadaabtaas walaa yufakiruuna fii hadihi almacaani aan ka fakerayna macnayaashaas wamtasil yacnii fuli oo ku dhaqan maa rawaahu alxaakimu abuu cabdillaahi biisnaadihi can sayidi اljaliili lfudayl bni ciyaadin radia allaahu canh kuu soo wariyey xaakim abu cabdillaah laba xaakim baa jira alxaakim abu cabdilaahi iyo alxaakim abu axmed waa laba shiikhoo labadoo muxadisiinta ka mid a ah, waxayna isu ahaayeen shiikh iyo arday bay isu ahaayeen labada waxaa shiikh ahaa alxaakim abu axmed ayaa shiikh ahaa ardaygiisuna wuxuu ahaa alxaakim abu cabdillaahi wuxuuna caan ku yahay ardaygu ibnulbayic waana saaxib lmustadrak isagaana caan ah oo caannimo badan marka xaakim abu cabdilaahi oo saaxibulmustadrak ah loona yaqaano oo caan ku ah ibnu lbayic ayaa wuxuu soo wariyey biisnaadihi sanadkiisa ku soo wariyey can isayid aljaliil sayidkii kii mudnaa ee weynaa uu ka soo wariyey alfudayl ibni ciyaad ee fudayl ibnu ciyaad odhan jiray radia allaahu canhu waa imaamkii caabidka ahaa ee caalimkana ahaa hadallo badan oo cajiibana waa laga soo naqliyaa iyo xikam qaala wuxuu yidhi fudayl ibnu ciyaad laa tastawxish duruqa alhudaa liqillati ahliha ha ka qaloonin oo bimacnaa waxsho iyo cidla cidlanimaha dareemin waxshadu waa maxay waa inuu cidlo dareemo oo isidhaahdo cidi kuma weheliso yacnii cidlo ha dareemin duruqa alhudaa waddooyinka hanuunka markaad qaadayso ha ka cidloon oo cidlanimaha dareeminoo mid qaloonaaya ama cidloonaaya ha noqonin liqilati ahliha yaraanshaha ehelkoodu ay yar yihiin waddooyinka hanuunka cidda qaadaysa ee dhabbada xaqa ah haysaa ee dariiqyada khayrka la imanaysaa inay fara yar yihiin oo laga tiro badan yahay cidlanimo iyo qalaha ku dareemin oo ha u aaba yeelin dadka waddooyinkaa khayrka qaadaya ayaa yar walaa tabtaranna bikasrati alhaalikiin hana ku kedsoominoo ha ku kedsoominoo ha ku kedsoomin bikasrati alhaalikiina kuwa halaagsamaya oo waddooyinka baadida ku halaagsamaya farabadnidooda ay fara badan yihiinna ha ku kedsoomin walihaada almacnaa qaala alculamaa macnahaas daraaddeed bay u yidhaahdeen culammadu qiraa'atu suuratin qasiiratin bikamaaliha suurad gaaban in la akhriyo xaalay dhammaystirankeeda ku sugan tahay oo la dhammeeya afdalu min qiraa'ati bacdi suuratin tawiilatin biqadri alqasiira waa ka fadli badan tahay suuraddu wax ka mida in la akhriyo suuraddaas oo dheer laga akhriyo biqadri alqasiirati ta gaaban qadarkeedoo kale in laga akhriyo suurad dheer waxaa ka fadli badan suurad gaaban oo dhammaystiran in la akhriyo oo la wada dhammeeyaa ka fadli badan maxaysaa u yidhaahdeen fa innahu qad yakhfaa lirtibaatu calaa bacdi annaasi fii bacdi alaxwaal waxaa dhici karta inay qarsoonto isku xidhnaanshaha uu isku xidhan yahay hadalku dadka qaarkood xaaladaha qaar inay ka qarsoontaa laga yaabaa oo hadalkii isku xidhnaa aanu wada akhriyin ee qayb ka mida akhriyo oo mowdic laga fiican yahay in la isku taago uu isku taaga ayaa dhici karta waqad rawaa ibnu abi daawuuda biisnaadihi wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud sanadkiisa ku soo wariyey can cabdillaahi bni abilhudayli isagoo ka soo warinaaya cabdullaahi bni abilhudayl ka soo warinaya attaabiciyi almacruuf taabicigii caanka ahaa ee la garanaayey ka soo warinaayey cabdullaahi bni abilhudayl la odhan jiray radia allaahu canh qaala inuu yidhi kaanuu yakrahuuna an yaqra'uu bacda alaayati wayatrukuu bacdaha waxay ahaan jireen culammadii naga horraysay hadday saxaabe yihiin iyo hadday taabiciin yihiin yakrahuuna qaar nacabay ahaayeen oo karaahiyaysta an yaqra'uu bacda alaayati inay akhriyaan aayadda wax ka mida wayatrukuu bacdaha aynay ka tagaan qayb ka mida aayadda taas way nici jireenoo way karaahiyaysan jireen sheekhu waxau inoo tilmaamayaa qiraa'ada marka la bilaabaayo ama qiraa'ada mawdic marka la ysku taagayo oo suurad aan la dhammaynaynin ama qiraa'ada marka la bilaabayo suurad awalkeed aan laga bilaabaynin ee meel lixa laga bilaabaayo inay ku habboon tahay macnaha in la milicsadoo la eego iyo hadalku siduu isugu xidhan yahay oo intii isku xidhan in mar wada la wada akhriyaa fiican intii isku xidhan marka macnaha la milicsado in mar la wada akhriyo ayaa fiican oo aan la eegin halkan baa maqra ah oo halkan baa rubuc xisbi ah oo halkan baa nisfulxisbi ah oo halkan baa salaasatu arbaaci lxisbi ah oo halkan baa xisbi ah halkan baa jis ah yacni waxyaalaha caynkaasa aan la milicsan ee xagga macnaha la eegoo la milicsado qur'aanku sida macaanidiisu isugu xidhan yaho munaasabadu uga dhaxayso waa in la eegaa istaaggu waa inaan noqon waa toban aayadood istaaggu waa inaan noqon waa jus istaaggu waa inaan noqon waa xisbi waayo jisas badani waxay ku dhacaan qiso isku xidhan ama kalaam isku xidhan ayuu dhex dhacaa jisku marar badan mararaannu dhexdhacayni waa jiraan laakiin marar badan wuxuu dhex dhacaa hadalkii isku xidhnaa inuu markaa kala dhex dhaco saas aawadeed marka la istaagayo injiska la ysku taaga ma aha sida fiicani la odhan maayo waa xaaraan oo waa lagu dembaabayaa la odhan maayo sheikhuna wuxuu ku uhi yembagii lilqaari ma odhan yajibu waajib bay ku tahay ma odhan laakiin sida fiican inay tahay ee la door bidaayo ee culammadu fadilayaan ayuu markaa tilmaamayaa inay saas tahay ajsaadan iyo axsaabtanna dee mar dambaa la soo darisiiyey mid nebiga lagala kulmay halkan baa jis ah ama halkan baa xisbiya ah, ama halkan baa rubuxisbiya ma aha ama halkan baa nisfulxisbi ah mid nebiga laga hayo sala allahu calayhi wasallam ma aha marka waa in markaa la eegaa xagga macnaha wuxuu inoo tusaaleeyey ajsaa badan buu soo qaatay oo uu tusaalaynaayo in hadal isku xidhan uu dhex dhacay jiskaas sida waalmuxsanaatu min annisaa jiska shanaad ayaa ka bilaabanaya waalmuxsanaatu min annisaa'i buu ka bilaabanaya walmuxsanaatuna waxa weeye waa macduuf waxay ku cadfan tahay muxaramaadkii dumarkee la soo sheegay aayadda ka horraysay lagu sheegay ku sii cadfan tahay xurrimat calaykum ummahaatukum taasay ku cadfan tahay saas aawadeed iyadoo dumarkii xaaraanta ah laga warramaayey ee ragga ka xaaraanta ahaa oo lagu bilaabay kuwii nasab ahaan u xaaraantinimoobay oo lagu xigsiiyey kuwii naaska xaggooda ku xaaraantinimoobay oo lagu xigsiiyey kuwii xagga xididnimada ku xaaraantinimoobay oo lagu xigsiiyey kuwa kulminta laysu geeyo oo meher lagu kulmiyo ku xaaraantinimabo jamcigu aanu bannaanayn laakiin mid walba gaarkeeda loo guursan karo oo lagu xigsiiyey kuwii wakhti mucayana xaaraantinimoobay ilaa wakhtigaa ay ka baxayaan waalmuxsanaatu min annisaa'i waxay noqonaysaa dumarkaa la qabaa inta raggaasi qabaan xaaraan bay idinka tahay dabeedna waxaa laga soo reebayaa yacnii kuwii gacan galay oo gaaladu ay qabeen oo mu'miniinta gacantooda markaa ku soo dhacay mulkiyeen oo sabyi noqday kuwaas ayaa dabeedna laga soo reebay marka maadaama hadalku isku xidhan yahay waa in inta isku xidhan la israaciyaa sida fiican baa saas ah. wamaa ubarri'u nafsii yaduna waa saasoo kale hadalka ka horreeya ayay ku xidhan tahay dalika liyaclama annii lam akhunhu bilghaybi wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin yani waxaa weeye hadalkii imra'atu alcasiiz ayaa markaa laga warramayy dalika liyaclama annii lam akhunhu bilghaybi wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin wma ubari'u nafsii ina alnafsa laammaarat bisuu saas aawoodee culamo badani waxay qabaan inay ka mid tahay hadalkii imra'atu alcasiiz wamaa ubari'u nafsii oo nasaqa hadalku sida isugu xidhaya famaa kaana jawaaba qawmihi ba la mida qul lataatuuna alrijaala shahwatan min duuni الnisaa bal antum qawmun tajhaluun famaa kaana jawaaba qawmihi marka waa hadal isku xidhan maadaamuu isku xidhan yahay waa inaan jiska la ysku taagin baa fiican waman yaqnut minkunna lilaahi wa rasuulih waxa aayadda aayaadka ka horreeyana ka warramayaan zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam bay ku saabsan yihiin yaa nisa'a annabiyi man ya'ti minkunna bifaaxishatin mubayinatin yudaacaf laha alcadaabu dicfayn marka sidii looga warramayey dumarkii nebiga sala allahu alayh wasalam loola khitaabayey ayaa khitaabkii u sii socda oo loola hadlaya wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min asamaa min bacdihi waa maxay waa ninkii laga soo warramayey baa damiirku u noqonaya ninkaa debadi qaala yaa layta qowmii yaclamuun bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min asamaa marka saas aawadeed waa kalaam isku xidhan marka waa inaan jiska la isku taagin baa fiican ilaahi yuraddu cilmu saaca aayadaha ka horreeyana waxay ku saabsan tahay in ruuxu camalku la yimaado uu leeyahay man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a fa wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilayhi yuraddu cilmu saaca wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu mawdican jiska waxaynu naqaanaa suuratulaxqaaf awalkeeda inuu jidka lix iyo labaatanaad inuu yahay oo ka bilaabmaayo awalka suuratulaxqaaf uu ka bilaabmaayo laakiin imaamu nawowi wuxuu qoray jidkii inuu ku dhacay wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu sidaa uu sheegayna qawl culammada ka mida ah sidaa qabi jiray oo waagii hore culammadii hore ee salafka daa'ifo ka mida ah ayaa waxay u qabeen jiska lix iyo labaatanaad inuu ka bilaabmo wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu oo aakhirka suuratuljaasiya inuu halkaa jisku dhaco ee awalka suuratulaxqaaf aanu dhicin laakiin jamaahiirtii culammadii salafku waxay qabeen sida kale markii dambena arrinku wuxuu ku istiqraaray sidii jamaahiirtu qabeen ayuu ku istiqraaray ilaa culammada qaarkood ay ku soo naqliyeen ijmaac oo uu ka mid yahay imaamkii lo odhan jiray safaaqusi uu ka mid yahay kitaabkiisa khaysu nafci oo uu yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqsan yihiin jiska lix iyo labaatanaad inuu ka bilaabmo xamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim biitifaaqi alculamaa sidaasay ku ijmaaceen marka muxaqiqa kitaabka daarulminhaaj markaa ku taxqiijiyey maktabatu daarilminhaaj waxau odhanayaa itifaaqa uu sheegay imaamka safaaqusi waa maxalu nadar yacni waa mid markaa dayma ku sugan tahay bimacnaa musallam ma aha ayuu markaa ka tilmaamaya haddii la odhan lahaa khilaafkaa dabadii baa ijmaac ku guntamay ishkaal waxaa keenaya alimaamu nawowi waa kan isaga laftiisu sheegaya mawdica jisku inuu yahay wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu marka taa lafteedu waxay ku samaynaysaa nowcan maa ishkaal bay ku samaynaysaa inkastoo imaam asafaaqusi uu ka sii dambeeyey zaman badan uu ka dambeeyey nawowi uu ka dambeeyey calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo lagu socdo qowlka daa'ifada ku tagtay wa badaa lahum sayi'aatu maa camiluu inuu jisku ka bilaabmayo hadalka ka horeeya iyo hadalka ka dambeeya waa isku xidhan yihi wإida qiila ina الsaacaةa aatiyat laa rayba fiiha qultum ma nadri ma الsaacaةu in nadunnu ilaa danna wma naxnu bimustayqiniin wabada lahum sayi'aatu maa camiluu marka waxay noqonaysaa kalaam isku xidhan ayay noqonaysaa waxaa la mida jiska toddobiyo labaatanaad mawdica uu ka bilaabmaayo wuxuu ku xidhan yahay hadalka ka horreeyuu ku xidhan yahay qaala famaa khaطbukum ayuha اlmursaluun waa hadal la laysweydiinaayo oo hadalka hore iyo hadalka dambe waa isku xidhayin waxaa la mid ah axsaabta wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat jiska labaad xisbigiisa labaad halkuu ka bilaabmaayo wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat xajkii baa aayaddu ku saabsan tahay maalmahanna waa ayaamu tashriiq weeye aayaadka ka horreeyana waxay ku saabsantao ka warramaysay xajka ayay ka soo warramaysay marka maadaama yacnii qisadii xajka lagu jiray oo axkaamtii xajka laga warramaayey oo dikrigii iyo ducadii iyo waxa weeye manaasigtii wax ka midaba la soo sheegay yacni halkanna dikrigii lagu sheegaayo waa hadal isku xidhan marka xisbiga in la ysku taago waa laga fiican yahay qul a bikhayrin min daalikum jiska saddexaad xisbigiisa labaad halkuu ka bilaabmaya waxa weeye qul aunabbi'ukum bikhayrin min daalikum mawdicaasuu ka bilaabmaya waxaana ka horaysa zuyina linnaasi xubu الshaawaati min الnisaaءi wاlbaniina wاlqanaطir اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayl اmusawamati wاlancaami wاlxarf dalika mataacu اlxayaati اdunya allahu cindahu xusn اlma'aab qul aunabiukum bkhayri min dalikum min dalikum xagguu u noqonayaa ishaaradu ishaaradu waxay u noqonaysaa kaa la sheegay aayadda hore lagu sheegay marka waa kalaam isku xidhan weeyaan markaa sheikhu wuxuu tilmaamayaa inaynay habboonayn mawaadicdaa in laga bilaabo in la ysku taagana inaynay habboonayn ee waa in la eegaa macaanida la eegaa wuxuu kaloo inoo tilmaamay toban tobanka in la ysku taagaa inaynay fiicnayn waxaa jira asar haddaba saxaabada ka asaxay oo sheegaaya in saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam qur'aanka ay u qaadan jireen toban toban aayadood tobankaana aynay dhaafi jirin tobankaana laa yujaawizuuhunna yacnii kamay gudbi jirin oo kamay tallaabi jirin ilaa ay ogaadaan waxaa cilmi iyo camalba ku sugan oo tobankii ay aqoonsadaan kuna camal falaan ilaa taasi ay dhacdo kamay tallaabi jirin tobankaas markaa shiikhu isagoo inoogu daray walaa yataqayada bilacshaari haddana toban tobankii aayadeed wax misaala uma keenin toban tobankii aayadood wax tusaale ah uma keenin macnaha isku xidhan haddii laga eegayana waa la helayaa mawdic toban aayadood ahoo hadalka ka sii dambeeyaa ku sii xidhan yahay waa la helayaa saas aawadeed toban tobanka in laysku taagi karo waxaa dhici karta asarkaa saxaabada ka asaxay inay qur'aanka barashadiisa toban toban u qaadan jireen toban toban inay u qaadan jireen inay dhici karto in loo cuskado sidan uu sheikhu tilmaamayaana waa sida la door bidaayo ee la fadilaayo laakiin saynu horeba u soo sheegnay hadduu ruuxu khilaafo sidaa aanu yeelin wax dhibi kuma sugna wax dhibi kuma sugnaoo bimacnaa kuma dambaabayo ee sidii fiicnaydunbuu ka tegey siduu uga jeedaa waa saas awqaadda qaarkood oo aan inta isku xidhan in la wada akhriyo aan la samayn jirin ee dhexdeeda la ysku taagi jirayna waa jirtaa xadiiskaaynu soo marraa ka mid ah nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi cabdullahi bn iqra' calaya dabeedna uu ku yidhi ma waxaan kugu akhriya iyadoo qur'aanka adiga lagu soo rogay oo lagu soo dejiyey dabeedna markaa uu yidhi igu akhriy waxaan jeclahay in cid kale aan ka maqlo ayaan jeclahay dabeedna cabdullahi bn mascuud nebiga sala allahu alayh wasalam uu ku akhriyay qur-aanka ilaa uu ka gaadhaayey fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin wa ji'na bika calaa haaulaa'i shahiida deedna nabigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam xasbuka alaan hadalka ka dambeeyaana waa ku xidhan yahay hadalkaa hore yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu wacasaw arasuula low tusawaa bihim alard yowmaidinta la sheegaya wa ayo yowmaidinta la sheegayaa waa maalintaas cid walba loo keenaayo mid markhaati ku ah oo ummad walba nebigeedu ku markhaati furaay marka yowma idin waxay ku sii xidhan tahay hadalkaa hore ayay ku sii xidhan tahay marka cala kulli xaal laakiin culammadu siday istixsaaneen waxay tahay in la israaciyo inta isku xidhan iyaga laftoodu may odhan waa xaaraan saynu horeba u sheegnay ee waxay yidhaahdeen waa sida fiicnaanshaha badan ee habboon weeye mawaadicda qaarkooda aad isugu sii xidhan baa jiro yacni aad markiiba ay u muuqanayso isku xidhnaanshaha ay isku xidhan yihiin fii jannaatin yatasaa'aluun can ilmujrimiin maa salakakum fii saqar mawdicaasoo kale haddii la akhrinaayo hadduu ruuxu yidhaahdo oo qiraa'ada soo akhriyo ruuxu ou yidhaahdo fii jannaatin yatasaa'aluun can ilmujrimiin yacnii hadalka ka sii dambeeya siduu mutacalliq ugu yahay oo ugu xidhan yahay waa la garanaya marka maadaama uu saa isugu xidhan yahay in la kala gooyaa ma fiicna oo fii jannaati yatasaa'aluun inta laysku taago bes layska rukuuco waa dhacdaa inamada qaarkood markay salaadda tujinayaan inay mawdicaasoo kale isku taagaan ama canilmujrimiina ay isku taagaan dabeedna markaa ay iska rukuucaan taasoo kale waa laga fiican yahay yacnii sida macnuu isugu xidhan yahayna waa muuqataa waxaa kaloo mawdican ku sii tacalluqa waynu soo aragnaan filayaaye waqfiga marka la istaagayo laftiisa aayadda dhexdeeda waa in meel ku habboon ay noqotaa meesha la istaagayay yacnii mawdic kastaba waa inaannu ruuxu isku taagin waqafyada dee waa la qaybiyaa anwaac baannu dee u qaybsamaa awqaafta markaa la istaagayaa waxaa dhici kartaa dadka qaarkood inay isku taagaan meelaan calaamadba lahayn waqfiyada culammadu kutub bay ka qoreen musannafaad baa laga alilifay qadiiman wa xadiisan oo imka kaysu nafci kitaabkii aynu sheegaynay ee si leeyahay dee mawaadicda laysku taagaya ayuu ku saabsan yahi masaaxiifta haddaad eegto qolyaha daabacay awaakhirtiisa markay ka warramayaan istilaaxaatu dabdi marka ay sheegayaan meelaha ay ka qaateen awqaafta iyo calaamadaha marka ay u yeeleen kutubtay sheegayaan ictimaadayaan buu ka mid yahay kitaabkan kaysu nafci ee safaaqusi leeyahay waa ku jiraa oo waxay ka warramayaan culammadu caddiga halkaasaanu ka qaadanno caddulkuufi baanu qaadanna awqaafta waxaanu ka qaadannay awqaafu lqur'aan ama wuquufu lqur'aan bicibaara asax yacni meelaha markaa qur'aanka la istaagayo waxaannu ka qaadannay yacni kaysu nafci baa ka mida ah, iyo kutubta kale la midka ah ee mawduuca laga alifay musanafaad buu leeyahay culammadu ay ka qoreenoo mutacadida oo laga alifay ayuu leeyahay markaa meeshaad doonto inaad isugu taagta maaha saas aawadeed culammadu waxay odhan jireen ruuxa markaa qur'aanka ijaaso loo siinaayo haddii aanu waqfiyada qur'aanka hagaajinnin ijaasada in la siiyo ma mudna waa inaan la siin ijaasada ilaa wuquufta qur'aanka mawduucyada la ysku taagayo uu saxo qur'aanka marka la qaybayo iska qayb maaha waa in mawaadicda la ysku taagayo lagu qaybaa oo ruuxu yacni markaa meesha ku habboon in la ysku taagayo waa inu isku taagaa xataa carruurta marka laga dhegaysanayo waa in lagaga dhegaystaa horeba waa u baraarujinneeye yacni waa uga warrannay masaladaase waa in lagaga dhagaystaa yacnii waqfiyada markaa inuu saxo oo meelaha qaarkood hadduu isku taago neeftu marka ay qabataba waa in markaa lagu tababara inuu dib u noqdo oo uu isku xidho yacni saas yadaa waa inuu sameeyaa yacni meelaha qaarkood istaagga la ysku taagaya waxay noqonaysaa qalad ayay noqonaysa marka hadalkiina waxaa dhici karta macno faasida inuu iihaamiyo haddii meel marka waqfigeedu aanu ku habboonayn laysku taago ama meel aanu ku habboonayn in laysku taago haddii laysku taago ama meel ku habboon in laysku taago haddii laysku taagi waayo meelaha qaarkood baa waqfigu waajibayaa meelaha qaarkood buu waqfigu mamnuuc noqonaya meelaha qaarkood buu jawaasu tarafayn u yahay oo labada dacal ay siman yihiin meelaha qaarkoodba in laysku taagaa ay bannaan tahay laakiin in la xidhiidhiya ay fiican tahay oo la fadilaya alwaslu awlaa meelaha qaarkood alwaqfu awlaa ya marka waxa weeye qaafka iyo yani qilaa la qoraayo waxa marka ay tahay alwaqfu awlaa baa loo jeedaa in la ysku taagaa marka habboonaansha badan sila marka la qorayo waxay noqonaysaa marka alwaslu awlaa alwaslu awlaa ayaa la soo gaabiyey maxaa loo soo gaabiye wasl maxaa laga soo qaatay saad awlaana maxaa laga soo qaatay ladii ya sidaasaaba waxaweye salaa ama markaa waxaa loo yidhi alwaslu awlaa alwaqfuna qaafkii baa laga soo qaatay awlaana laada laga soo qaatay saasaabaa qala ama markaysagaa qila loo yidhi alwaqfu awlaa jiimkuna waxa weye waa jawaasu tarafayn labadii dacal baa markaa siman marka waa in la eegaa meesha la isku taagayo yacani waxaa dhacda dhallinyarada qaarkood markay saladaha tujinayaan waxaa dhacda marka waxaa weeye shardiga iyo jawaabtiisa inay kala jaraan yacani shardigii ayaa laga yaabaa markaysaga waxaan inay akhriyaan iyo macduufkii shardiga lagu lagu cadfay dabeedna jawaabu shardigii markaysaga hadhow gaara u akhriyaan waana khalad waa in shardiga iyo jawaabtiisa la israaciyaa aanu kala hadhin waa in mubtadiihi khabarkiisa aan la kala reebin imka aayadda ugu dambaysa suuratu almuzammil faqra'uu maa tayasara minhu wa aqiimu asalaata wa aatu zakaa wma tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran wa acdama ajra waxaan arkay miraar cadiidah inay dhallinyarada qaarkood isku taagayaan wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah dabeedna u odhanaya huwa khayran wa hada halad huwa khayran in laga bilaabo waa qalad khayran waa mafcuulkii labaad ee tajiduuhu ay lahayd huwa waa damiiru fasli mawdic waqfi maaha waa halad in la isku taagaa wmaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran wa acdama ajra huwa khayrun lama odhan huwa khayran khayran maxaa lagu kordhigay waa almafcuulu aani litajidu tajidu mafcuulkii labaaday lahayd weeye huwana waa damiiru fasli damiiru fasli weeyaan marka waxaa qalada in la ysku taago wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah dabeedna la yidhaahdo huwa khayran wa acdama ajraa waa qalad weeye marka mawdican qalada in laysku taago ay tahay ayay noqonaysa wuxuu sheekhu tilmaamay asarka ayuu soo qaatay wuxuu tilmaamay horta quraa badan inay sameeyaan aadaabtaa inayna ilaalin ha ku kadsoomin buu yidhi oo sidii mukhtaarka ahaydee fiicnayd bay khilaafeen ee awlaha ahaa aadaabtaa ma ilaalinayaan kamana fakerayaan macaanidaas waxaad ku dhaqantaa buu yidhi asarka fudayl ibnu ciyaad laga soo wariyey waa asar mashhuur ah imaamu nawowina sida uu halkanba ugu tilmaamay asarkan mawaadic kalena waa ku sheegaa xataa markuu ka warramayo masaa'isha fiqiga qaar ka mid ah asarkan waa soo qaataa janaasada marka la raaco imaamu nawowi wuxuu odhanayaa waa in la aamusaa oo wakhtigaa aan la hadlin janaasada lala socdo markaasuu wuxuu keenayaa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam inay sidaa ahaayeenoo xaalkaa janaasada ay la socdaanee meydka ay sidaan inaynay hadli jirin imaamu nawowi markuu sidaa u sheega ayuu wuxuu odhanayaa dad badan oo wax magarato ahi wakhtiga noocaas ah inay hadlaan ama ay is yidhaahdaan dikri markaa sameeya oo ay sare u qaadaan oo markaa ay ku hadlaan ha ku kadsoomin kuwa sameeyana wuxuu ku tilmaamayaa wax magarato inay yihiin waayo sunnadii bay khilaafeen sunnadii ayay khilaafeen deed wuxuu soo qaadanayaa asarka fudayl ibnu ciyaad baa imaamu nawawi soo qaadanaya wuxuu u soo qaadanayaa sidan si ka kamaal badan ittabic turuqa alhudaa walaa yaduruka qilatu saalikiina wajtanib turuqa adalaalati walaa takhtara bikasrati alhaalikiin halkanna waxaad mooddaa macnaha inuu markaa soo koobay ama uu markaa macnaha ku tilmaamay waddooyinka hanuunka raac oo waddada hanuunku sow mid qura ma aha maxaa loo yidhi waddooyinka hanuunka waddooyinka hanuunka looma jeedo camallada mooyaane wax kale looma jeedo oo camallada khayrkee la samaynayaa fara badan baa laga tilmaamaya iyadoo dhammaantoodba dee siraatulmustaqiimkii oo waddo qura ah oo camalladaa khayrku ay ka mid yihiin oo salaaddii waa waddo khayr sadaqaddii waa waddo khayr soonkii saas si la eg jihaadkii qiraa'at alqur'aan alamru bilmacruuf addikri yacni dhammaan waxa weeye waa khayr waa ka nawowi u baabaysta riyaadu saalixiinka baabu kasrati turuqi alkhayr waa ka baaba ah u baabaysta dee qur'aankaba subal salaam waata ilaahay ku sheegay yacni waa ariiqyada khayrkaa looga jeeda calaa kulli xaal waddooyinka hanuunka raac cidda markaa maraysa waddadaas inay tiro yar tahayna yaynay ku dhibin ama ku dhibi mayso walaa yadurraka qillatu saalikiin ka fogow waddooyinka baadida hana ku kadsoomin dadka fara badanee ku halaagsamaya marka mawduucani calaa kulli xaal hadday tahay aayaddii in laysku taagay ama toban tobankii aayadood laysku taagay dee wejay leedahay mid waxa weeye dee dalaal ana ma aha laakiin sheikhu wuxuu uga jeedaa uun hadda macnaha inuu ku wada degayo yaanu u qabine wuxuu uga jeedaa sida markaa fiican inay khilaafeen ayuu markaa tilmaamay sida saxan ee sawaabkaana laguma garto dadka samaynaya fara badan wuxuu sheikhu yidhi sidaas daraaddeed bay u yidhaahdeen culammada qaarkood ama culammadu ay u yidhaahdeen suurad gaaban oo dhammaystiran in la akhriyaa ka fadli badan suurad dheer qadar ka mida oo suuradda gaaban la eg in la akhriyo yacnii suuradda dheer wax laga akhriyey qadar la eg suuraddan gaaban marka qiraa'ada qadarka la akhriyay waa isla egtay laakiin midna waa suurad mustaqila oo madax bannaan midna waa qayb suurad ka mid a culammadu waxay yidhahdeen waxaa afdal ah suuradda kaamilka in la akhriyo halkaa lafteeda waxaynu baraarujinaynaa salaadaha nebigu sala allahu alayh wasalam markuu tukanaayo ama cid tujinaayo qaaliban wuxuu ku akhrin jiray suurad dhammaystiran ayuu ragcadda ku akhrin jiray ama wakhtiyada qaarkoodna suurad buu u kala qaybin jiray labada ragcadood laakiin haaliban suurad dhammaystiran ayuu ragcadda ku akhrin jiray naadir waxa ah qayb suurad ka mida inuu akhriyey oo salaad ku tujiyey waa naadir waxaa la soo wariyey nebigu sala allahu alayh wasalam suuratu lmu'minuun oo qiraa'adeeda bilaabay dabeed markuu gaadhay dikru muusa wa haaruun aayadaha ku saabsan markuu gaadhay akhadathu saclatun fa rakaca qofac baa qabtay nebiga sala allahu alayh wasalam dabeedna halkaasuu ku rukuucay xadiis kalena waxaa lagu soo wariyey inuu aayad ku celceliyey in tucadibhum fa innahum cibaaduk ilaa akhiriha taasna waxa weeye salaatuleyl baan filayaa ee nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku celceliyo in lagu soo wariyey marka naadir waxa ah qayb suurad ka mid ah ama suurad aakhirkeed ka mida ah intuu ku tukaday waa yadhay waxaa dad badani sameeyaan suuradaha aakhirkooda had yo jeer inay doontaan oo qaybta dambe ee suurad ka mida ah inay ku tukadaan saniica caynkaasana kollay maba xasuusni xadiis ku saabsan walow haba yaraadeen marka sidaa waxaa weeye nebigu samayn jiray haaliban baa fiican in la sameeyo asarka ugu dambeeya fasalka wuxuu ku saabsan yahay aayadda in la kala gooyo oo qayb ka mida la akhriyo inay karaahiyaysan jireen yacnii saxaabadii ama taabiciintii waaweynayd waxaa looga jeedaa marka qiraa'a ahaan loo akhrinaayo tilaawo ahaan laakiin marka istidlaal loo tilmaamaayo xaalka noocaasoo kalea kuma degayso laakiin xaalka tilaaw loo akhrinaayo aayadda dhexdeeda in la laysku taago oo inta kale laga tago sidaasi waxay tahay si markaa karaahiya ah weeye oo aan fiicnayn faslun fii axwaalin tukrahu fiiha alqiraa'a kani waa fasal fasalkaasoo ku saabsan xaalada gudahood xaaladahaasoo tukrahu fiiha alqiraa'a la karaahiyaysanaayo ama la nacaayo qiraa'ada qur'aanka la akhriyo la karaahiyaysanaayo iclam anna qiraa'ata alqur'aani maxbuubatun cala aliطlaaq sheikhu waxau ihi raximah ullah iclam ogow anna qiraa'ata alqur'aani maxbuubatun cala aliطlaaqi ila fii axwaalin makhsuusa in akhrinta qur'aanka la akhriyaa la jeclaysanayo oo la fadilaayo oo la sunnaynaayo cala aliطlaaqi si sii daysan loo sunnaynaayo o loo jecel yahay ilaa fii axwaalin makhsuusatin xaalado gaara gudahood mooyaane inta kale waa la jeclaysanayaa akhrinta qur'aanka la akhrinayo laakiin xaaladaha qaarkood baan la jeclaysanayn ee la karaahiyaysanaya xaaladahaasoo jaa'a asharcu binnahyi can ilqiraa'ati fiiha uu sharcigu ku yimi reebista la reebaayo akhrinta xaaladaha gudahooda la akhrinaayo qur'aanka nahyigu uu ku yimi yacni sharcigu uu ku yimi reebista la reebaayo uu ku yimi yacni in la reebaayo sharcigu ku yimi wa ana adkuru maa xadara ilaana minha mukhtasaran bixadfi aladilla sheekhu wuxuu idhi anigu waxaan sheegayaa kii igu soo xaadiray ayaan hadda sheegayaa oo xaaladaha ka mid ah xaaluu yahay kaasi mid la soo koobay oo la soo ikhtisaariyey oo lagu soo koobay adilladii iyo deliiladii in laga xadfay bixadfi aladilla fa innahaa mashhuura waayo adillada sheegaysa reebista la reebaayo xaalaadka in qur'aanka la akhriyaa wacan fatukrahu alqiraa'atu fii xaali alrukuuci waasujuudi waltashahudi wagayriha min axwaali asalaati siwa alqiyaam waxaa la karaahiyaysanayaa qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo fii xaali rukuuci wasujuudi marka rukuucda iyo sujuudda lagu jiro gudaheeda in qur'aanka la akhriyo waa la karaahiyaysanaya wa tashahudi ee ataxiyaad sadka marka lagu jirana in qur'aanka la akhriyo waa la karaahiyaysanaya wa hayriha xaaladaha kale gudahoodana in qur'aanka la akhriyo waa la karaahiyaysanayaa oo min axwaali salaati xaaladaha salaadda ka mid a siwa alqiyaami marka laga reebo istaagga la taagan yahay marka qur'aanka la akhrinaya keliya waxay tahay marka la taagan yahay ayuunbaa qur'aanka la akhrinayaa sujuudda iyo rukuucda inaan qur'aan lagu akhrinayn xadiis nahyiya ayaa ku soo arooray oo saxiixa oo uu cali bnu abi taalib odhanaayo nahaanii rasuul lahi sal allahu alayh wasalam an aqra'a raakican aw saajida nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu iga reebay inaan qur'aanka akhriyo anoo rukuucsan ama anoo sujuudsan inaan qur'aan akhriyo nebigu sala allahu alayh wasalam waa iga reebay marka nahyi baa ku soo arooray khaas ah oo si gaara u reebaaya ayaa soo arooray xaaladaha kale oo tashahudka ama fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya xaaladaha kale oo kale in qur'aanka la akhriyo rukuucda iyo sujuudda mooyaane xaaladaha kale aan qiyaamka ahay in qur'aanka la akhriyo nahyi khaasoo ku soo arooray ma hayno laakiin aanu nebigu samaynin oo qur'aan aanu ku akhriyin fadhiga labada sujuudood u dhexeeya ama wakhtiga atixiyaadka inaanu qur'aan akhriyin oo marnaba hal salaad aan laga haynin inuu qur'aan akhriyey xaaladdaas uu fadhigaa ku sugan yahay labada sujuudood u dhaxeeya ama fadhiga ataxiyaadka uu ku sugan yahay taasaa wuxuu caddaynayaa inay karaahiya tahay buu caddaynaya laakiin karaahadeedu waxay noqonaysaa inay ta kalee nahyiga sariixi ku soo arooray inay ka yaro hoosayso ayay noqonaysa laakiin culammada qaarkood waxay gelinayaan min qabiiliilbidac oo waxay leeyihiin atarku raatibu ee sunnatun kalficli raatib sida waxa weeye shaykhulislaam ibnu taymiya taymiyaba uu yidhaahdo fii bacdi kutubi yacnii tegitaanka raatibta ahee joogtada ah ee si joogto ah nebigu uga tegey waa sunne sida ficilka joogtada uu nebigu sameeyeyba sunne u yahay ayaa tegitaanka joogtadee uu daa'imayba uu sunne isaguna u yahay mar hadduu sunno yahay in laga tago qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo xaaladaha qiyaamka aan ahayn ee salaadda gudaheeda ah marka la taagan yahay mooyaane mararka kale waxaa laga qaadanaya axwaashaa kale inay bidca laga qaadanaya khilaafu sunna tahay wa tukrahu qiraa'atu maa zaada cala alfaatixati wa tukrahu qiraa'atu maa waxaa la karaahiyaysanayaa kii akhrintiisa zaada cala alfaatixati faatixada ka ziyaado oo ka dheeraadka ah lilmaamuumi maamuumkii baa loo karaahiyaysanaya kii imaamka ku xidhnaa ayaa loo karaahiyaysanayaa inuu akhriyo fi salaati aljahriyati salaaddii jahriga loo nisbeeyey ee qiraa'ada sare uu imaamku u qaadaayey idaa samica waa goorma idaa samica waa markuu maqlo qiraa'atalimaami qiraa'ada imaamka markuu maqlo weeye wa tukrahu waa la karaahiyaystaa xaala alqucuudi qiraa'ada qur'aanka la akhrinayaa la karaahiyaystaa xaala alqucuudi marka la fadhiyo cala alkhalaa'i yacni khalaaga lagu fadhiyo suuliga lagu fadhiyo xaajada la gudanaayo wa fii xaali nucaasi iyo marka la luloonaayo wa kadaalika saasoo kaleu ahaaday ida istacjama calayhi alqur'aanu marka qur'aanku ku adkaado qiraa'adiisuu awoodi kari waayo wakadaa xaalata alkhudbati liman yasmacuhaa saasoo kaluuna ahaaday oo loo karaahiyaysanayaa qira'ada uu qur'aanka akhrinayo xaalatalkhudbati markuu khudbadda markaa ku sugan yahay oo imaamku khudbadaynayo jumcadii liman yasmacuhaa waxaa loo karaahiyaysanayaa qiraa'ada uu qur'aanka akhrinaayo liman yasmacuhaa ka khudbadda maqlaaya walaa tukrahu loo karaahiyaysan maayo liman laa yasmacuhaa kaan maqlaynin bal tustaxabbu waa loo jeclaysanaya haadaa huwa almukhtaaru asaxiixu kaasi waa qowlka la doortee saxiixa weeye wa jaa'a can taawuusa waxaa ka yimi oo ka soo arooray shiikhii la odhan jiray taawuus taawuus shiikhii la odhan jiray taabicigaha taawuus ibnu kaysaan waxaa ka yimi oo ka soo arooray karaahatuhaa in la karaahiyaysanaayo oo marka khatiibku khudbadaynayo in qur'aan la akhriyo in la karaahiyaysanaya ka soo aroortay wa can ibraahiima annakhaciyi ibraahiim annakhaciyiina waxaa ka timi oo ka soo aroortay taabicigii lo odhan jiray ibraahim ibnu yaziid annakhaci cadamulkaraahati inaan la karaahiyaysanaynin fayajuusu waxa bannaan an yujmaca in la kulmiyo ayaa bannaan bayna kalaamayhima labada kalaam ama labada hadal ee labada imaam ay kala leeyihiin in lagu kulmiyo ayaa bannaan bimaa qulnaa kii aynu nidhi in lagu kulmiyo kamaa dakarahu asxaabuna sida asxaabta asxaabtayaduba ay sheegeen oo la yidhaahdo midna waxaa lagu xambaarayaa kii khudbadda maqlaayey oo ka loo karaahiyaysanayaa inuu qur'aan akhriyaa waa ka khudbadda jumcada maqlaya kaan loo karaahiyaysanayna waa kaan maqlaynin oo labada asar lagu kala xambaaro labadaa xaaladood ee kala duwan wuxuu sheikhu tilmaamaya xaaladaha qiraa'ada qur'aanka la karaahiyaysanaayo waxaa ka mid ah ruuxii imaam tujinayo ee isagu ma'muum ah oo imaam ku dayanaya qur'aan faatixada dheeraadka ah inuu akhriyo waa loo karaahiyaystaa salaadda jahriyada ah ee imaamku qiraa'ada sare u akhrinaayo salaadda gudaheeda inuu faatixada wax ka dheeraada ma'muumku akhriyo karaahiyay u tahay wuxuu ku sii qayday oo ku shardiyay idaa samica qiraa'ata alimaami waa hadduu maqlaayo qiraa'ada imaamka ee haddaanu qiraa'adii imaamka maqlaynin oo waxaa dhici karta jamacu inuu badan yahay mikrofoonnadanna ma jiri jirin wakhtiyada qaarkoodna mikrofoonnadu way cadilmi karaan dadka qaarkoodna codkoodu waa gaaban yahay waxaa dhici karta qiraa'adii oo jahriye ah oo in sare loo akhriyo ay tahay oo imaamkuna sare uga akhriyey haddana safafka dambe inaynay waxba ka maqlin baa laga yaabaa qiraa'adii mar haddaynay maqlaynin waxay leeyihiin ahlucilmiga qaarkood xaaladda caynkaasa waa akhrinayaa qolada shaaficiyaduna laba wejay ka leeyihiinoo labada weji mid wuxuu odhanayaa ma akhrinaayo marnaba ha maqlaayo ama midaan maqlaynin oo waxbaba aan maqlin oo dhegela ha ahaado laakiin codku ka soo baxaayo ila dadka qaarkood baa iyagoo dhegela haddana markaa codkoodu caadi yahayoo qur'aankii toos u akhrinaya qiraa'ad toosan akhrinaya qiraa'adii ma maqlaayo oo waaba dhegala' yahay laakiin isaguu qur'aankii u akhrinaya ama waa dhega qabaaye codkii baanu maqlaynin xaalka caynkaasa culammada qaar waxay leeyihiin ama weji ee awjuhda shaaficiyada ka midii waxa uu leeyahay marnaba isagu ma akhrinaayo faatixada wax ka dheeraada mar hadday salaadu jaariya tahay ha maqlo ama yaanu maqlayn qowl labaad wuxuu leeyahay haddaanu waxbaba maqlaynin lisamam ama uu maqlaynin dhegala'aan ama inuu ka fog yaho qiraa'ada codku aanu soo gaadhayn aanu u maqlayn xaalka caynkaasa inuu akhriyo waa loo jeclaysanayaa suurad kale oo qiraa'o kale oo faatixada ka dheeraada la yimaado nawowina majmuuca wuxuu ku sheegay labada weji wejiga sixada badan inuu kaa yahay fa wajhaani asaxuhumaa yustaxabbu qiraa'atu suura yacnii haddii waxa weeye imaamku qiraa'adii la jahrayo laakiin isagu aanu maqlayn oo fogaansho uu ka fog yahay ama dhegala'aan daraaddeed aanu u maqlayn walow jahara walam yasmachu libucdihi aw samamihi fawajhaani asaxuhumaa yustaxabu qiraa'atu suura halkanna sidaasuu u shardiyo idaa samica qiraa'ata alimaam axaadiis baana ku soo aroortay sheegaysa nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yidhi maalii unaasacu alqur'aan salaaddii jaariyada ahayd buu qiraa'adii akhrinaayey dabadna dadka qaarkood baa qiraa'adii xoogaa sare ay uga yara kacday markaasay nowcan maa dee codkoodii wax ka midii gaadhay nebiga sala allahu alayh wasalam maqalkiisii buu gaadhay markaasu maxaa qur'aanka layga tiidanayaa bimacnaa laygu tashwiishinayaa waxaanu markaa ku yidhi faatixada waxaan ahaynaha ha akhriina yacni saas yadaa buu ku yidhi sida xadiis kale markaa uu sheegaayo falaa tafcaluu ila bifaatixati alkitaab almuhim xaalka caynkaasa waa la karaahiyaystaa faatixada wax ka dheeraada ma'muumku inuu akhriyo salaadda jahriyada hadduu qiraa'ada imaamka maqlayo xaalka uu suuliga ku fadhiyana oo suuliga galana inuu qur'aan akhriyo waa loo karaahiyeystaa siday markaa jumhuurka culammadu ay maraan xaalka uu luloonayo inuu qur'aanka akhriyo xaalka caynkaasna waa loo karaahiyeystaa axaadiis baa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa qaama axadukum min alleyli faistacjama alqur'aanu calaa lisaanihi falam yadri maa yaquulu falyadajic riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan lulada ayay tilmaamayeen hadduu midkiin habeenkii kaco oo qur'aanku uu ku adkaado bimacnaa carabkiisi qur'aankii qiraa'o saxan uu awoodi waayo wuxuu odhanayana uu garan waayo lolada uu lolanayo daraaddeed ayuu garan waayo xaalka caynkaas ha jiifsado xadiis kale waa kii sheegayey lacallahu yadhabu yastakfiru fayasubba nafsah waxaa laga yaabaa inuu isyidhaahdo ducayso oo ishabaaro ayaa dhici karta haddii qofku markaa waxa weeye qalbigiisi dee aanu baraarugsanayn oo luloonaayo oo lula ka qaalib tahay xaalka caynkaas ah waa inuu markaa joojiyaa qiraa'ada uu qur'aanka akhrinayo oo naftii aanu ku cabiidin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk